الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد kitaab nikaaxi guurkiibuu kitaabu yahay guurka iyo wixii axkaamee ku saabsan nikaaxu ama kelimatu nikaax galmadana waa loo isticmaalaa oo wadciga iyo galmada waa lagu ilaaqaa cabsiga iyo xadhigga xidhidiisa isagana waa loo isticmaalaa yani guurka xidhidiisa labadooda midkuu xaqiiqo ku yahay ama asal ku yahayna culimadu isku khilaafsan yihin meeshase waxaa laga wadaa caqdiga iyo guurka iyo axkaamtiisa can cabdillahi bn mascuudin radi allahu canhu qaal qaala lana rasuul lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu nagu yidhi yaa macshar ashabaab qaala lana nabigu wuxuu nagu yidhi haddaan dhalinyaridi nahay waa rasul lahi sal lay slam yaa macshar ashabaab kulankii dhallinyaradow ama jamaacadii dhallinyaradow jamaacadii dhallinyarada ayadow man istataaca midkii kara oo minkum idinka idinka mid ah albaa'ata guurka kara kharashka guurka ama galmada ruuxii kari kara falyatazawaj ha guursado maxaa fa fainahu guurkaas ayaa aqadu u laabid badan lilbasari aragga yani isagaa kuugu kaalmeynaya inaad aragga ka laabto xaaraanta oo de haddii aada shahwadaada gudato inaadan dumar kaloo ajnabiya fiirinin bay kuugu kaalmeynaysaa fainahu guurka aqadu isaga laabidda u badan lilbasari aragga la laabo wa axsanu isagaa ilaashimo badan lilfarji farjiga xaggiis ilaashimo badan man axsanu u ilaashimo badan lilfarji xubinka taranka xubinka taranku inuu xero dhaafo oo uu zinaysto faaxisho ku dhacana wuu ka waardiiyeeyoo guurka ka ilaaliya oo markuu xaas leeyahay uu shahwo dareemo reerkiisu aadaya ku gudanaya wa wa axsanu isagaa u ilaashado badan lilfarji xubinka tarankana waman lam yastatic ruuxii aan karin oo baa'ada aan awoodin waayo fa calayhi korta calayhi bisawmi soom ha laasimo iqraabaa ku jiraaba noo camar waay fa calayhi bisawmi soom ha laasimo maxaa yeelay fa inahu soomkii lahu isaga wijaa-un buu u yahay saas man xiliya tamid wey macna kamid ayb wijaada waxaa la yidhahdaa rabbu lunsayeyn baa la yidhahdaa xiniyaha in la tumo oo inta la garaaco xiniyuhu markaasi ay burburaan sidaa marka uu koran ku noqdo oo uu ku waayo muxuu ahay shahwadii ay kaga tagto wijaaga saasaa la yidhahda waxay isku macno dhow yihiin alikhsaa ikhsaagana waxaa la yidhahdaa salbu lunsayeyn xiniyaha oo la bixiyo waa midkaan dhahno dhufaanka soma dhufaanku waa xiliyahoo dhan oo banaanka loo saaro laakiin wijaagu waa ka gedisay wijaagu meeshuu ku jiraa laakiin waa la burburiyey waa la jijabiyey man ayib labaduba waxay keenayaan isku natiijay keenayaano macnaheedu waxa weeyaan shahwadii baa tegaysa ayib fainahu lahu wijaag xadiiku qisu leeyahy qisadiisuna waa muttafaqun caleyh horta bukhaari muslim baa soo saaray qisu leeyahy xadiiku qisadiisuna waxa weeye calqama oo ardaygii cabdulahi bin mascuud ah ayaa wuxuu yihi kuntu amshi maca cabdillaahi biminaan cabdulahi bin mascuud baan la socday buu i meeshae mina falaqiyahu cumaanu cusmaan ibni cafaan baa la kulmay ibn mascuud buu la kulmay faqaama macahu yuxadiuhu markaasuu la istaagay isagoo u sheekaynaya markaasaa cusmaan baa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan alaa uzawijuka imra'atan shaabatan lacanaha tudakiruka bacda maa madaa min zamanika abu cabdiraxmaanow baan kuu guuriyo gabadh dhallinyaro ah oo ay dhici karto inay ku xusuusiso zamankaagii tegay qaar ka mida ogaa dhallinyaronimadii iyo dib kuu xusuusis saan kuu guurina buui gabadh dhallinyara markaasaa wuxuu yidhi cabdullahi bn mascuud lain qulta dalika haddaad sidaa tiri buuhi laqad qaala lana rasuulu lahi sal lay wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi ya macshar shababi man istaaaca minkum albaa faqalistasawaj haddaanad soo jeedisay dee nebigaa hadda kahor annagoo dhallinyaraha sidaa la yidhi buuri xadiidku wuxuu faa oo loo keensaday alxadu waalxasu cala annikaax yacni in lagu booriyo dadka inay guursadaan sidaasaa loo keenay ayb intiisa kale waa iska cadiya alfaadiisa laakiin baaada albaa baaada culimada qaarkood waxay yidhahdaan waxaa laga wadaa bimacnaa galmada ninkii galmo kari kara oo jimaaca awoodi karaa laga wadaa qaarna waxay ku fasiraan baaada yani mu'anu nikaax kharashka iyo takaaliifta guurka oo haweenta iyo waxaad ku maamuli lahayd qaarna waxay yidhahdaan sida xaafid ibn xajar iyo keybkiiba waxay leeyihiin waana sida saxda ah labada macnoba waa laga wadaa oo markaad guurn galmadiina awoodi kartood xaqii gogosha gudan karto kharashkii guurkana ka bixi karto markaa way marka lagu leeyahay guurso soma laakiin haddii labadaasi midi kaa maqan yihiin tala kalaa lagu siina markaa waman lam yastatic fa calayhi bisawm way markaas xalku markaa iska soono hahwada jebi shahwada jebi man oo ariiqa sharciga ah oo soonka ah ku jebi waay lanna soonku cuntadaasi yaraanayso jidhka ka yaraanayso oo soonku uu yaraynayo waxay keenaysaa nafaqadii jidhka gelaysay inay yaraato mar hadday nafaqadu yaraatona shahwadaa yaraanaysa saas manaa kulamaa ay nafaqada jidhku yaraato shahwaduna yaraanaysa marka soonkaasaa yaraynaya w manaa sidaasuu nabigu sal ly waslam uu ugu jideeyey waxaa deliishaday xadiidkan culimada qaar ka mida oo ku tegay ciddii aan galmada awoodi karin inuu guurkaba iska daayo ayaa u fiican bay dhaheen maxaa yeele nebiga sal alay wasalam ninkii aan kari karin baa'ada waa haddii galmo lagu fasiro haddii kharash lagu fasira ninkaan kharashka kari karin waay nebigu wuxuu ku irshaadiyey waxaan guur ahayn oo maxay ah soon oo weliba shahwadii daciifinaya saasay u deliishadeen bacdu ahlilcilmi baana ku tegay xaaladda iyada ah inuu ruuxu guursado inay makruuh tahay aayadda qur-aanka fii suurati nuurna alla tabaaraka wa waa ka irshaadiyeyo waliyastactif aladiina laa yajiduuna nikaaxan xataa yugniyahum allahu min fadlihi yani ha dhowrsadeen kuwa aan heli karin guur waxay ku guursadeen aan heli karin ha dhowrsadeen inta ilaahay uu ka siinayo waxay ku guursan lahaayeen saasman marka lama dhihin idinkoon heli karin iska guursada soma wmaba tabarmamahmaba kari kartidba iska guursa maaha laakiin xal kalaa la raadiyey xalka kale waxa wey dhowrso waad iscelin weyday soon soonkii baa ku kari waayey dee markaa iska guursa intaas zino geli lah soma wax zino ka daran ma jireen intii muxuu ahaaye aad zino ku dhec lahay meelahaas wuxuun iska barakayso macnaha wuxuun nooceedu yidhahno nikaax iska barakayso sharciga macnaha waxaa kaloo u daliishadeen xadiidka loo daliishanayaa oo culimmadu u daliishadeen haddii ciddii guurka awoodi weyday la yidhi soon isaga ayaa shahwadii goynaye bedelkiisa daawooyin ma la isticmaali karaa bay culimmadu isweydiinaya bedelkii soonka ma la isticmaali karaa caqaaqiir iyo daawooyin shahwada daciifiya culimmadu waxay leeyihiin hadday daawooyinkaasi shahwada dhan baabi'inahayaan maya oo markaa waa ruhbaaniye iyo tabatulka shareecadu diiday waay haddayse si mu'aqatoo ku meel gaada ah ay shahwadii u daciifinayaan markaana ayna lahayn wax sayda ah yani wax muxuu ahaay salbiye jaanibiya ayna lahayn dhibaatooyin kaloo jirka u geysanayeen aysan lahayn xaaladda iyada ah maqsuud sharciga loo isticmaalayo dhib male bay leeyihi walow soonku ka fiicaya laakiin markaa isagaa dhibaato male lakin shardi waa in la xaqiijiyo inaysan dhibaatooyinkale jirka u geysanaynin ayib ayadana waa masalo kaleeto calaaqala leh baabka isaga ayib wa anas ibni malikin radi allahu canhu shabaabka waxa loo cabiray oo xadiiska yaa macshar shabaab nabigu u guurku wuxuu mashruuc u yahay ama mustaxab u yahay marna waajibaa da-yarta iyo dadka waaweyn intaba laakiin wuxuu nebigu sal lay aslam ugu halqabsaday da'yarta ama shabaabka ugu halqabsaday ayagaa uga baahi badan ruuxu markuu weynaado guurka iyagaa uga baahi badan soma culimada waxay u badan yihiin dhallinyaro waxaa la yidhaahdaa wixii qaangaar ka bilowda ilaa xuduudda soddon soddon soddon iyo laba dhallinyaro waa kac hadduu soddon dhaafo kahli baa la yidhahdaa bay leeyihi garmadoobe ninka loo yaqaano ilaa fii xuduud arbaciin arbaciin haddaad dhaafto waad hoobatay duq baa tahay marka soma ama maxaad duq dhalinyaro iswoodahay ayb marka ayagaas baa shahwadoodu ay xoog badan tahayo loogana baqayaa inay shahwadu la dardarto maxaa yeelay inta badan xagga waayo aragnimada iyo caqligooda iyo ma dhammaystirna shahwadaa wadato inta badan waa haalib saas daraaddeed baa nebigu sal lay wasalam khitaabka iyaga ku khaas yeelay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh وعn aنس بn mالk رضي الله عنه أن النبy nbigu sl ه وsلم xamid الlaha alla ayuu mahadiyey wa وأثنى عalayhi waana ammaanay وqاala wuxuuna yidhi markuu hormarsaday hadalka hordhac ahaan u yidhi buu nebigu wuxu yhi sl l lakinii ana anigu usallii waan tukan wa anaamu waan seexan wa asuumu waan soomi wa uftiru waan afuri wa atasawaju waan guursan annisaaa dumarkan guursan faman raqiba ciddii nacda ama ka jeedsata can sunnatii sunnadayda ruuxii naca oo isaga jeedsada ariiqadayduu laga wadaa ariiqayga aan hadda soo tilmaamay sunnadu waa ariiqa macna ma aha tii faradka qaabilsanayd maaha tii usuuliyiinta iyo fuqahadiiy taasi waa isilaax xaadisa waay isilaax dib ka yimid waay ama sunna isticmaalka shaarica waxaa la yidhaahdaa dariiqadaa la yidhahda ariiqadaasi waajib bay noqon kartaa mustaxab bay noqon kartaa wahaakada faman raqiba ruuxii naca oo ka jeesada can sunnatii dariiqadayda falaysa minii aniga iga mid maaha buu nabi sal l iga mid maha bimacnaa jidkaygii ma hayo ariiqaygiina ma hayo muttafaqun caleyh xadiidka dhammaystirkiisu wuxuu ahaa koox saxaabada nebiga ka mida ah sal lay wasalam oo xadiista qaarkoodna saddex ay ku sheegaan ayaa sa'luu aswaaja nabiy sal lay slam can camalihi fi sir dumarka xaasaskiisiibaa waxay warsadeen nebigu markuu guriga joogo muxuu qabtaa si qarsoodiya markuu nala joogo annagaaba garanayne laakiin markuu naga qarsoon yahay muxuu qabtaa muxuu sameeya dumarkii marka waxay u sheegeen nebiga camalkiisa sidaasuu yeelaa mar wuu seexdaa mar soo toosaa xasas buu leeyahy hilibka wuu cunaa wahaakada wixii o dhan bay u sheegeen falama ukbiruuka anahum taqaallowha markii loo sheegay nebiga cibaadadiisii camalkiisii yaa waxoogaa waxaad moodaa inayba yaraysteen ah, way la yaraatay ayb markaasa waxay yidhahdeen wa ayna naxnu min annabiy sal lay aslam waqad gafar allahu lahu ma taqadama min denbihi wama taahar annagu xaggee nebiga ka joognaabay dheh isagoo dembigiisii horiyo kiisii dambaba loo dhaafay isagoo wixiisii o dhan waa la dhaafay waxba looma haystaba haddii wixiisii loo dhaafayna waxoogaa yar inuu iskala yimaado dhib kuma hayso laakiin innaga xaggeen joognaaba maa lamidna ma looloo dhaafay maya waa inaan marka wax siyaadino warkaasay isku akriyeen iridaasu in badan shayaanku dadka ka soo gala marka nabiga sal lay aslam warkiibaa gaadhay arrintii markuu gaadhay buu nebigu u yeedhay iyagii wuxuu ku yidhi antum aladiina qultum kada wa kada ma idinkaa ragga sidaas yidhi hadalkaa ragga ku hadlay idinkaa way yidheen haabay markaasaa nebigu wuxu uri sal lay slam ama wallah inii la akhshaakum lilaahi wa atqaakum lahu ilaahay baan ku dhaartay allah anaa idinku cabsi badan anaana idinku khashyo badan buui wamaca daalika anigoo sidaasa yaan haddana wuxuu yidhi nebigu sal lay wasalam mar waan tukan habeenkii habeenka qayb ka midana waa iska seexan maalintii marna waan soomi maalmaha qaarkoodna waan iska afuri dumarkana waan guursano guurka ka tegi maayo lafdi kale wuxuu yahay hilibkana waan cuni oo iska jari maayo haddana sidaa iyadoo ay tahay ma gaari kartaan cibaadadeedii alla ka cabsigeeda dariiqaas noocaasana ruuxii ka leexda oo ka jeesadoo nacaay igama tartana buu nabig sal lay slam sidaasuu marka xadiisku ku yimid oo saxaabada qaarkooda waxoogaa isku dayey inay ijtihaadki iyo camalka siyaadiyaan ayuu xadiisku ku yimid oo qaarkood guurka ka tagaan marka sababta loo keenay waxa weeye guurka oo la naco oo laysaga tago isagoo ruuxa awoodi karo qudradiisii leh inuu ruuxu isaga tago waa raqbatun can sunnati nabiyi wa ariiqatihi sal l waa ariiqadii nebiga uu ruuxu isaga tegi wa hadduu ka tagana faman raqiba can sunnatii falaysa minii saas man waxaa deliishanaya xadiidka culimada qaba in muxuu ahaaye nikaaxu uu yahay ciddii markaa cillo u diidaysa aynan jirin inuu yahay sunnat alambiyaa wabittaali markuu ugu yahay xaaladihiisa mustaxab buu noqon marka marna waajib buuba noqonba saas man inkastoo culimada fuqahadu ay yidhaahdaan axkaamta shanta aba wuu marayaa dadka qaarkood guurku waxay dhahaan laazim waajibuu ku noqonaya oo waxay yidhahdaan waa ninka kari kara kharashna haysta xaqii gogashana gudan kara ziinana ka baqaya kaasi waxay dhahdaan waajib bay ku tahay inuu guursado laazim bay dheheen qaarna waxay yidhaahdaan midna sunnay u tahay bay dhaheen oo awooddiina wuu heli karaa labadii awoodoodba dhaqaal ahaanna wuu kari karaa gobashiina wuu awoodi karaa inuu xaqeedii guto oo galmadii sameeyo muxuu ahay kharashkiina waa haystaa laakiin ruux zine isaga baqayo maaha iska joogi karaa xoogaa yarbaaba ilaahay ka siiyeyba shahwadaba waa maba dhibaysaba ka noocaasoo kale marka waxay leeyihiin yustaxabu fii xaqihi an yatasawaj laazim kuma aha laakiin waa sunnay leeyihi marna waxay dhahaan karaahiyay noqotaa oo waaba makruuhba inuu guursado mar xaaraan buu noqotaa bay leeyihi mar mubaax bay iska noqotaa bay leeyihi shanta xugunba way mariyaan waana ijtihaadaad fuqahade nebiga xaggiisa waxaa ka suganoo guurka ummadda amray saas maan amaa hantaasuu maraya mar waajib buu noqon mar xaaraam buu noqon mar makruuh buu noqon mar mubaax buu noqon mar muxuu mustaxab buu noqon waa ijtihaadaad fuqahadu ay marayaan wy manaa sidaas w qaarna waxay leeyihiin maba ka hoos maraba inuu yahay mustaxab ah, marba hadday kaa suuroobi karto inaad dasho gurso ilmahaasaa la rabay saas man adiga masalo tafaasiishaas ay fuqahadu geliyaan w man ayb laakiin xataa haddii aadan muxuu ahaayey aadan buurkii adigu u baahnayn oo aad ka kaaftooni karto meesha waxaa ku jira maqsuud kalaa ku jiro xadiiska soo socda uu tilmaamayo waxaan laga maarmin ilmaa laga maarmin hadaad xataa tidhahda ilmihii waan ka maarmaan ummadda nebigaan ilmaha ka maarmin soma inaad ummaddii nebiga badiso baa maqsuud sharci dhankaasay marka waxay ka noqonaysaa iyo arrintu ka imaanaysaa oo xoog ka yeelanaysa macnaha iyo iyadoo ah sunnadii nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh sida ay tahay salafkii culimo badan baa jiroon guursanin oo sidaas ku dhintay wallahu aclam fii xaalihi saas man xaaladooda hoose maadaama la garan karin yani waxa waa iska ijtihaadaad culimo wey man waa ikhtiyaaraad umbaa la dhihi karay wa canhu radi alla anhu waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya aliqtisaad fi aacaat wa tarku tashadudi fiiha in daacaadkiiyo cibaadada la dhexdhexaysto oo aan la isku adkaynin hadaad isku adkayso ood isku ganacgoyso oo aad isku daba hamboorido nafta isaga qaado akhiiran marka dambe wadi maysid waad go'i waana miduu nebigu laha sal lay wasalam ina hada diina yusrun diintani waa fudayd walan yushaada diina axadu ila halabahu ruux diinta iskuma taago iskuma adkeeyo ilaa diintaa ka adkaata wax kastoo daacaadka ka mida sida ugu dhammaystiran u qabo haddaad tirado waxba yna kaa fakanin marka dambe adaa daali saas man adoo xataa waajibkii dayacahayo daalay baad saarki doonta marka waxa weyaan wix intaad kari karto dhexdhexaad dhexdhexaadkaasaa fiican aliqtisaad ayaa fiican wey macnaha wa canhu anas waxaa laga warinaya radi allahu canhu qaala inuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa ya'murunaa mina amra bilbaa'ati wuxuuna amri jiray guursiga wayanha wuuna reebi jiray can ittabatuli guitaanka guurka laga go'ana wuu reebi jiray nahya reebitaan shadiidan oo adag inuu ruuxu guurka isagaba tagaba si adag buu nabigu u reebi jiray sal lay slam wuxuuna amri jiray albaa'a guurka iyo galmada iyo reer inuu ruuxu samaysto ayb wayanha wuu reebi jiray can itabatuli oo saxaabada qaar ka mid ade ah waxay soo jeediyeen rasuul ilaahay aan isdhufaanna bay dheheen adduunkan iyo waxaan anagu ma rabnee kibeedkiisa iyo qaxarkiisa iyo mashquulkiisa ma rabnee waxaan rabnaa inaan xiniyaha iska saarnay nbigu waa diiday sal Ah. yani waxa weye diinta islaamku diin ruhbaaniya maaha diin duurkaagalo adduunka ka dhexbaxo suufi duurgala iska noqo ma ogola saas man yani waxaa la doonayaa wixii mawaahiba ilaahay ku siiye ka faa'iidayso alla kacabsi iyo dariiq wanaagsanna u isticmaal saasaa la rabaa adduunkaagiiyo xoolahaagiiyo shahwadaadiiyo kulli saasaa la doonaya ayib wanaha can tabatuli nahyan shadiida wayaquulu wuxuu dhihi jiray nabigu sal lay wasalam tazawajuu guursada alwaluuda haweenta dhalmada badan alwaduuda ee la jecelyahay ama isjeclaysiinta badan ayb maxaa yeele fa inii anigu mukaafirun mid badsanayaan ahay bikum idinka alambiyaaa ambiyada ayaan yaan muxuu ahaaye yaan idinku badsifaani yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada ambiyadu markay ummadaha kala badsanayaan oo mid walba ummadiisa uu badnideeda soo bandhigayo ayaan idinku badsanayaa ayb rawaxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa saxaxa waxaana saxiixiyey ibnu xibbaan baa saxiixiyey sanadka xadiiska dacfi baa ku jira ariiqaas isaga ah axmed iyo markuu soo saaray dacfi baa ku jiro nin la yidhahda khalaf ibnu khaliifat alkuufi oo saduuq ikhtalata biakhar akhirkiisiibuu isku dardarmaday siiskalwarana laakiin xadiidku shawaahid buu leeyahay oo saxiix ku noqonaya waxaana ka mida shawaahiddiisa kan hadda ka dambeeya inuma sheegman walahu waxaa u sugnaaday xadiidkaasi shaahidun xadiid kaloo u markhaati kacaya oo isaguna macnahaasoo kale leh cinda abi daawuuda iyo nasaa wabni xibbaana qoladaasaa soo saartay min xadiidi macqil bni yasaar saxaabigaasi xaal laga warinayo oo xadiiskiisa uu yahay lafdigiisu wuxuu ah xadiidka macqil bnu yasaar abu daawuud iyo nasaa-i bni ay soo saareen lafdigiisu waa sidan wuxuu leeyahay macqil jaaa rajulu ila nabiy sal lay aslam nin baa nebiga u yimi markaasaa wuxuu yidhi inii asabtu imra'atan daata xasabin wa jamaal rasuul ilaah waxaan helay haweeney sharafna leh oo magac leh dadka reer magacle ka dhalay haddana quruxsan dumarka inta loogu xishanayo sooma ah, qurux iyo sharaf isku darsatay wa inahaa laa taliidu laakiin ma dhasho buuri waaba dhalays ma guursadaa buuri marka afa atazawajuha ma guursada rasuul ilahi markaasaa nebigu wuxu uri sal ly slam la maya ah, waxba xasabkeediiyo iyo muxuu ahaaye quruxeeda waxba hakufalin marba adina dhaliy iska daagu uma ataahu aaniyata mar labaad buu nebigu kusoo noqday ninka haweenka waa qancisayo waa sabri lay ataahu aaniyata mar labaad buu kusoo noqday fanahaahu nebigu waa ka reebay iska daabu ku yidhi uma ataahu aaliata mar saddexaad buu soo noqday isagoo ruqsa doonay rasuul ilaah haweenta iyo kama sabri kare halai asaxaad markaasaa nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam tazawaju lwaduud alwaluud fainii mukaafirun bikum lumam kuwa aada u dhala aadna loo jecelyaa guursada ummadaha ayaan maalinta qiyaamada idinku badsanaya manaa idinku faanaya manaa oo xagga eh, tartanka badsiga ayaan idinku xisaabtamaya xadiidkaasi dambe ee shaahidka ah xaakim wuxuu leeyahay waa saxiix dahabi baa ku waafaqay wakadalika sheikh lalbani caleyh cala aljamic marka xadiidkaasi waa shaahid kale xadiisku marka shaahidkiisaasuu saxiix ku noqonaya walow midka hore sanadkiisa dacfibaha ku jira eh wuxuuna faa in loo guursado maqsuudka guurka uu noqdo caruur badan in la dhalo waxaa kalou faaideynayaa sifaatka dumarka lagu guursado haweenkaad guursanayso doorashada aad dooranayso asbaabta dumarka lagu doorta loogu xusha waxaa ka mid a ah inay haweentu tahay haween dhalmo badan aada u dhasha oo weliba lama guursaninaysa lagu garanaya inay dhalmo badan tahay soo su-aal ma waxaa lagu garanayaa inta badan hooyadeed iyo walaalaheed iyo habaryaraheed baa looga qiyaas qaataa saas maa waxyaalaha ku yimaada waaye muxuu ahaaye dadku iska raacaan bay u badantah hadday hooyadeed dhalmo badnayd ama walaalaheed dhalmo badan yihiin filkhaalib iyaduna way dhalmo badanta hadday hooyadeed iyo dumarkii ehelkeeda ahaa ay dhalmo yar yihiinna inta badan iyaduna way dhalmo yar aalibkaasi wax khilaafa waa jira laakiin sida badan baa laga hadlaya man taasaa marka lagu gartaa muxuu ahaaye alwaluud midda dhalmada badan ama alwaduud iyadana waa sifo kaloo haweenta la jecel yahay ee ragga isjeclaysiisa xusnu tabacul baa la yidhahda oo laba sifaba keenaysa muxuu ahaayey akhlaaq wanaaggeeda iyo dabeecaddeeda iyo dhaqan wanaaggeeda ilan taasaa ragga soo jiidata sooma dumarkaa lagu jeclaada marka haweenka xusnu tabaculka ee ragga aad u jecel yihiin ninkeeda isjeclaysiisa taa guursada iyadana waa sifo labaad oo dumarka loogu xisho wa haweeney bayro qabto iyadoo dhanba macnaha hay aan yani waxa weye looloo soo dhawaanaynin oo dabeecaddeedu adag tahay taasi waxa weeyaan haddaad guursato waad isku rafaadaysaa sooma ah, marka waduudka waxaa laga wadaa wixii ninkeedu ay ku soo jiidan lahayd bay ka shaqaynaysa iyadaa isjeclaysiinaysa iyadaa ka shaqaynaysa iyadana waxaa lagu garanayaa min khilaal dumarkii qaraabadeedahaa baa looga qiyaas qaadanaya fainii mukafirun bikum alambiyaaa ywma alqiyaama xadiidku marka wuxuu faa-ideyn oo kale saa sheegnayba maqsuudka guurku inuu caruurta yahay ah, saas man caruurta in la badiyo buu xadiidku faa-ideynaya maxaa yeelay adigana way ku anfici ummadda islaamkana adduunka way anfici aakharana nebiga sal ly wasalam ambiyadu markuu mid walba ummadiisa badnideeda ku faanayo nebiga sal lay wasalam wax badan bay ummaddiisa u tari oo meeshaana waa mowqic muhima waay intaasoo faa'iday leeda marka carruurta ha badiyo saasuu nebigu sal lay slam amraya waxayna culimmadu yidhahdaan maqsuudka awaliga ah waxa kale waa saanawi inaad reerkan isku xasishaan inaad reerka ku degto inay qaraabadu timaado waxaa kaleoo dhan waa faa'iidooyin saanawi laakiin maqsadka asaasiga ah ee guurku waa carruurta wabitaali binaan calaa hada baa culimmadu waxay leeyihiin waxa xaaraama waxa maanta loo yaqaano tandiimu nasli faranka in mxu ah, la habeeyo oo la nadaamiyo ama taxdiidkiisa in la xadido isaga dhanba dhowr lagu xadido labadaba waa xaaraan bay leeyihi tanziimka waxaa la yidhahdaa oo loo yaqaanaa eh, in ilmaha aada u dhexaysiiso muddo dheer mid baa kuu dhalanaya islaantii baad xidhaysaa waad ka warwareegaysaa shan sano kadib baad mid kale haddana ku taagsan haddana waxoogaa waad ka tegi toban sano kadib mid ku taagsan tanziim baa laydhataa iyada ma aadan jarin laakiin waad waad habaysay sooma waad nadaamisay taxdiidkana waxaa la yidhahdaa isaga dhanba inaad ku xadidato labo ama hal ama saddex kadibna islaanta dhanba ama minkaad ka saari ama waxaad ku dhufan irbad kaba tegtisaba dhalmadaba wabilahi tawfiiq labadaaba waxaa allaahuma inay keento daruura sharciya ama xaaja sharciya inay keento mooye asalku xaaraan waay maxaa yeele maxay ka hor imaanaysaa fa inii mukaafirun bikubri lumam guurka ilmaha badiyac bay ka hor imaanaysaa waxay sii daran tahay oo xaaraan sii noqonaysaa markaad ilmaha ama u tandiiminayso ama u yaraynayso cabsi aad ka qabto quudintooda oo leedahay war waxa faraha badan toban yaa wada quudin kara yaa fiigii iskuulka u heli oo gurigay degi oo isbitaal yaa ka bixin kara imaamka alla kaa qaaday maadaa wax siiya maadaa biila ilaahay tabaaraka watacala waa miduu dilay khashyata infaaq nafaqaynta badqideedaa layidhi kadibna maxaa layidhi naxnu narsuquhum wa iyaakum iyagana annagaa irsaaqna idinkana annagaa idin irsaaqna baa layidhi tabaaraka watacala soma marka hawl kuu taalla maa adiga irsaaqadooda way la imaanayaan hawl adig kuu taalla maa waa fikri gaalada ka soo jeeda oo gaaladu mar haddayna ilaahay qorshihiisa iyo maamulkiisa iyo maqaadiirtiisa ayna rumaysnayn iimaan la-aan baa qalbiga kaga wada jirto wuxuu leeya war waxaan xaggey wax nooga heli doonaa samada adag hay-aadkoodan caalamiga ah iyagoo ku haya dadkii adduunku way badanayaan cuntadii iyo dalaggiina waa yaraanahayaa waxaa soo bixi doonta xili dad badan ay gaajo u dhiman doonaan waxba kama jiro ilaahay markuu addoommo abuura risiqoodana waa u keenaya sma xaajadu waa saas warkan gaaladu markaa xoog ma jiro wuxuu nahyigu sii adkaanayo taxriimku haddana sii adkaanaya markaad arrintaa kaga dayanayso gaalo oo intaad gaalo la soo noolaatay fikirkoodii ku qanacday laba unbaa la yska dhalaa bas kadibna oo la yska xidhaa tashabuh bilkufaar iyo taqliid lkufaar baa markaa ku jirto nahyiga iyo taxriimku waa sii adkaanaya xaalada iyada man sidaas w marka ilmaha in la badiyo maqsuud sharciya ayb xadiidkan lagama faa'iidaysanaya riwaayadiisa ah nabigu sal lay waslam ninkaa saxaabiga uu u diiday inuu guursado haweenayda aan dhalaynin macnaheedu ma aha haweenka aan dhalaynin in la guursado waa xaaraam macnuhu maaha sida fiican haweeney dhalaysa inaad guursato laakiin haweenka aan dhalinna ayaga laftoodu cifay u baahan yahay in zino laga dhowro nikaax sharci ah muxuu ahaay la guursaday u baahan yahay macnaheedu waxa weyaan haddayna haweentu dhalayn inaad guursato xataa keligeed ha ekaan ina ilmo raadso soma ayagana iska qab cala aqali taqdiir ma marka lagama fahmayo inay xaaraan tahay guursigoodu man an abi hureraa radi allahu canhu can nabiy sal lay aslam nabiga wuxuu ka warin qaala inuu nabigu sal lay aslam tunkaxu waa la guursan almaratu haweeneyda aan horeyba usoo sheegnay masalada e, taranka ama ilmaha tandiibintooda iyo habayntooda hadday keento daruura keento ama xaaja keento waa la ogolyahay bl saasman oo saxaabadu waxay isticmaali jireen waagaas waxaa la yidhaahdo casliga casliga yani e, biyaha markay ninka ka soo dhowaadaan bay xubin waxaan dhiila intuu xubinka ka siibo buu banaanka biyaha ku daadin jira kunna naczilu waalqur'aanu yanzil jaabir soomaali inkastoo ay ku timi sunan abi daawud iyo keyrkii nabiga markii la weydiiyey cajligaas nabigu wuxu uhi sal lay aslam daaka alwa'du lkafi buui waa xabaalnololin qarsoon ilmo aad xabaashay ood nolol ku xabaashayoo waxoogaa yaro habaysan u ahay yaro qarsoon marka culimadu waxay yidhahdaan karaha ku jirta xataa fi hadihi alxaala laakiin hadday xaaji keento ama daruura keento oo ama haweentii baan qaadi karin ay jiran tahay ama dhib kalaa ka dhalanayoo la xamili karin oo ah arrimaha hadda ka hadalla aan ahayn hadday xaaje keento ama daruuro keento marka waa la ogol yahay in waxoogaa eh, xaajada ama daruurada baradka loo kala fogeeyey sidaas macna marka waa inay jirto sabab sharciya oo muctabara waa inuu jirto biduuniha maya وعn abi hurيرaةa radي الlahu tacalى canهu can النbi sl ه sم qaala nebigu wuxuu yihi tunkaxu waa la guursadaa almarأaةu haweenaydii liarbacin afar sababtood baa loo guursadaa afar dartood baa loo guursadaa waa sida cadada ah eh limaalihaa xoolaheeda dartood baa loo guursadaa walixasabihaa sharafkeeda dartiina waa loo guursadaa walijamaalihaa quruxdeeda darteedna waa loo guursadaa walidiinihaa diinteeda dartiina waa loo guursadaa ee fadfar liibaan buu nebigu sal lay aslam oo ku mitid bidaati diini midda diinta u saaxiibka ah taribat ha dhul dhacdo yaduka gacantaadu ha dhul dhacday taribad yadaaka dheh labadaada gacmood ha caro dhacaane carada iyo dhulka ku dhacaane muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa soo saaray wuhi maca baqiyati sabca toddobadii kale la jirankoodi toddobada intoodii kale ayagooy la jiraan baa muslim bukhaari soo saaray toddobada kale yihiin baqiyada macnaha toddobada waxaa laisku yidhahdaa soo soo sheegnay sooma labada saxiixaynka iyo afarta ahlu sunanka iyo axmed sooma marka markuu muttafaq yidhaahdo waa bukhaariyo muslim toddobadii yaa kasoo soo hahay marka shan baa soo hadhay sooma shantii galaa gelaysa marka maca baqiyati sabca shantii galaa soo gelaysa saas macnaha sidaasuu xaafid ku leeyahay laakiin ismeysiis hadalkaa ku jiro tirmidi xadiidka ma warinin wabittaali sabcada ma wada warinin ee tirmidi ma soo saarin saas daraaddeed a xaafid fii kitaabihi tuxfat alashraaf ma uusan ku darin xadiiskan dadka wariye tirmidi muusan ku darin sidaas ala sawaabo tirmidi ma soo saarin xadiidka ayib xadiidku muxuu faaiideynayaa xadiidku wuxuu faa-iideynayaa asbaabta dumarka loogu xisho guurkooda caadatan caadatan afar mid ka mid a ah haweenta loogu xisha xoolay leedahay oo waa hoolo haweenay xoogageeda haysata xoogaagaasaa hunguri kaa hayaa xogaaga ay haysato baad hunguriyeynaysaayo darteed u guursanaysaa waa sida in badan hadda jirta xertaaba ku nool sooma adaadadii hore waxay dhihi jireen habar xereed bay dhihi jireen habar xereed isla waxoogaa iska yar haystood ku afkuranto dhib male marka xoolaheeda darteed waa loogu qastaa walixasabiha sharafteedana waa loogu qastaa xasabka waxaa la yidhahdaa waa magaca iyo sharafka inta badan haweentu ama ruuxu uu ka dhaxlo awowyadii awowyadiiiyo aabbayaashii reerna sharafle bay ahaayeen reerka magacale bay ka soo jeedaan ama ayada afcaasheediiyo dhaqankeeday ka imaan kartaa xasabka marka sharafkaasa la yidhaha sharafteeda darteedna waa loogu qastaa lijamaaliha quruxdeedana waa loogu qastaayo waa haweeney dhaban le wey diinteedana waa loogu qastaa afartaasi caada ahaan dadku waa ugu qastaan laakiin nabigu wuxu yuri sal lay slam isagu amray hal mid buu amray in la tarkiisiyo oo muhimmadiiyo mudnaanta koobaad la siiyo waa tee waa diinta fadfar bidaat diin midda diinta u saaxiibkaa ku liibaano taasiina kaa fakanin waay haddii diinta wax kale u dheer tahay oo qurux la dheer tahay ma diidayso hadday xoolo la dheer tahayna ma diidayso hadday magac iyo sharaf la dheer tahayna ma diideyso waxa wax lagugu dar waay sooma laakiin hadday tahay maal aan diin lahayn ama xasad aan diin lahayn ama qurux aan diin lahayn markaa way marka lagu leeyahay mid diin laka raadso midhe mid diin laka raadso saas man ayb sababun ikhtiyaarka ugu muhiimsanee ra-iisiga ah dumarka guursigooda yuu nebigu xadiis ka tilmaamay sal lay slam saas man waana miduu nebigu sal lay slam xadiis kale ku sheegayo inayba adduunka dhanba ugu khayr badan tahay addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu asaalixa haweenay wanaagsanoo diin leh waxyaabaha dhulka korkiisa yaalle ee masaacda lagu raaxaysto adduunka wax yaallo dhan iyadaa ugu khayr badan oo diintaada kugu kaalmayso markaad yani fiiriso kaa farxiso markaad amarto ku afeecdo oo muxuu ahay akhlaaqdeeda diinteeda aad u bogto ilmahaagii tarbiyaday tarbiyaynaysa aad u bogto iyadii kuu ilaashan oo waa muxuu ahay nicmooyinka adduunka lasisiiyo midda ugu qaalisan buu nabigu ku sheegay sal lay slmarka diinta ka raaca diintu asaas ha noqoto wixii kale kuu dheer waa meesheeda laakiin qodobka lagaa maarmaankaa ficlan saas iyo sababta labaadoo ah nafaqada iyo diilka aad bixinayso reerkii adaa masruufayo adaa laguu baahaye soma haddii marka masruufkii iyo diilkii lagaala wareego raganimadaadu waa haafhaaf wey markaa soma bimaa fadala allaahu basaad haysata laakiin wa bimaa anfaqu yaa haysta waa lala wareegay markaa soma marka waxaweyaan waa midda guryo badan duminaysa way maanta marba haddayna labadaasi israacsaneen oo hal dhinac jirin macnaheedu waxa waa kafad marka isradanaysa waay marna waa lagula kixi marna waxoogaa ragnimadaa isticmaali waxbaa soo yara ashan adigu uun laga taloon iska dheh ayb marka inay ku xambaarto haddayna diin lahay khaasatan kibir iyo isla weynan iyo inay ku xambaartay u badan tahay haddayna diini u yehelin ayb waa meeshii wadaadada dad soomaalida ku maagaan jir walba haweentu walba waxay kugu soo darsato waxay dhigi jir waa la jibiyaayo dhihi jira noocaana waxay guriga kusoo darsato maxay ka wadaa bimacnaa yani nooc ismahadin iyo cujbi iyo kibir iyo waxbaa ka dhalan bay leeyihi tajriib ahaanba iyagu ugu maamaahaya laakiin maal aan diin lahayni haaliban wuxuu keenayaa cirib aan la mahadinay wa kadalika xasabka hadday sharaf iyo magac leedahay laakiin aan diiniyo helinin ayaduna waa la wa kadalika jamaalka iyo quruxda aan diinku lahayn iyaduna waa la laakiin intaasoo dhan waxaa islaaxin karoo hagaajin kara fadfar bidaati diin baa hagaajin kara waa milixdii raashinka soma waxa dhan waxa hagaajinaya waa diin waxa gurigaaga anfici waa diin wax ilmahaaga anfici waa diin waxa adiga ku anfici waa diin diin iyo akhlaaq iyo dabeecad waxa ku anfacaya waxa kaloo dhan soomaa inuu lacagtiisugu dalan baa dhici karaysa nabiga sal lay slam marka taladiisu taa iyada w qur-aanka laftiisa daahirkiisa waa laga fahmiyo alla waa ka yidhi tabaaraka watacala walaa amatun muminatun khayru min mushrikatin walow acjabatkum addoon muminadoo diin leh baa naag gaal ah oo idin cajabisay ka khayr badan gaal aan diin lahaynoo ku cajabisay u bogtay waxaa kuu dhaanta addoon muminadoo diin leh ikhtiyaarka marka sababta asaasigaa kaa wey haddaad kaa lumiso gurigaaga waad ka garan adaa ku rafaadi doona waxaa kaleetoo la mida ah haweenta marka la bixinayo oo nin la siinayo ninka la siinayo isaga laftiisa waa in diin iyo akhlaaq loogu xusho hadduu wax kale la dheeryahay ahla wasaan hadduu xoolo wato hadduu qurux leeyahay hadduu wahaakada hadduu magac leeyahay intaa kale waa siyaada laakiin asaasku waa inuu ninka aad gabadhaada siinayso ama walaasha waa inuu diin leeyahy idaa ataakum man tardayna diinahu wa khuluqahu tazawujuuhuna xadiiska u guuriya waxaa la yidhahdaa iswaafaqida iyo xusnu mucaashara dhaqan wanaag saasa asal ahaan la yidhahda maxaa yeelay jaahiliyada islaamka ka hor ruuxu markuu intuu guursado ay u tahniyadaynayaan ayaa waxay dhihi jireen birrafaai walbaniin birrafaai walbaniin waa meesha wiil iyo caano ka dhahna sooma wiil iyo caano ayagu waxay dhihi jireen wiilal iyo guri degan guri xasiloonoo degan iyo wiilal ah, saasay ugu dacan jirta marka rafaa waa ducada iyo tahliyada loogu ducaynayo ruux markuu guursado kaana nabigu w sal lay slam idaa goortii rafaca uu duceeyo insaana insaan idaa goortii tasawaja uu guursado qaala mid yidhaahdaba waa nabigu aha sal lay asalam baaraka allaahu laka allah ha kuu barakeeyo islaantan aad guursato wa baaraka calayka korkaagana allaha barakeeyo wa jamaca allaha kulmiyo baynakumaa dhexdiinna fii khayrin khayr dhexdii allah idinku kulmiyo khayr allah dhexdiina ku kulmiyo wanaag allah guri fiican iyo awlaad fiican iyo nolol fiican khayr dhexdiina allah ku kulmiyo waxaa wariyey axmed axmed baa wariyey walarbacati iyo afartiiyo waxaa saxiixiyey atirmidiyu wabnu khusaymata wabni xubbaan wakadalika waxaa saxiixiyey xaakim dahabi baa ku waafaqay cabdilxaq baa saxiixiyey sheekh albaanina sidoo kale wuu saxiixiyey xadiidka hore intaynaa ka gudbin faribat yadaaka ugu dambaysa fadfar ku liibaan bidaati diini midda diinta u saaxiibka faribat yadaaka faribada waxaa la yidhahdaa waa inaad dhulka ku dhacday gacmahaagu dhulka ha ku dhaceen waxaa la yidhahdaa waa kinaayatan can ilfaqri waay baahe e way macnaha baaho oo gacmahaagoo madan carada ha ku dhaceene middaa ku guulaysa waay habaarna lagama wado laakiin waa kelimo ruuxa markaad waxoogaa yaraha canaananayso ama hadal ku yar adkaynayso kelimo la isticmaalo waye luqadeena soomaaligana way ku jirtaa daahirkeeda habaar baad moodeysa laakin habaar loolama qasbay soma yani fakri kugu dhacyo isagoo layidhi o kale waa faribad yadaaka fakri kugu dhacyo oo kale waa laakiin habaar lagama wado luqada carabiga ku jiraan kelimaa noocaas oo kaleeta war sidaa yeel habaar kugu dhacyo sooma dhaana ah. war inkaar qaba sidaa yeel ah. war aabbaha la cadaabiyo isagoo qaarada dhaha ah. habaar ma aha soma iyo awrgii la gudiyo iyo habaar maaha laakiin waxaa laga wadaa waa kelimaad luuqadda ku dureersaday maqsuudkuna ay ahayn ruuxa in la habaaro laakiin ay tahay in ruuxa lagu dhiirigeliyo oo lagu tirtirsiyo shaygan kelimaadka noocaasoo kale marka luqadda carabigana way leedahay faribad iyo daaka saas maana ayb xadiidkeenan dambe ee anas aan hadda akrinay waxaa laga fahmaya ama laga faaidaysanaya waxa weeye meydka waxaa dhihi lahaa ruuxu markuu guursado oo guurkii caqdigu uu dhaco ducadii loogu ducayn lahaa waa baarak allahu laka wabaarak calayka wajamaca baynakuma fii khayrin ducadaasuu nabigu ugu ducayn jiray sal lay aslam iyadaana mashruuca iyadaana mashruuca markii uu soo gaaro inuu guursaday ama xafladda waad ka qayb gasho oo caqdigu dhaco ducadaasaa loogu duceeya wixii aan ducada ahayn oo bidcooyinka kale ama dhaqamada kale loola yiminna wax saxa maaha ama in la sacbiyo sida dumarkao kale oo sacab la garaaco markuu caqdigu dhaco waa dhaqan gaalo ka sijeeday kaas inama tasbiiqu linisa bu nab sal saxabadoo laysku garaaca dumar baane rag waaweyna sacab garaaca darkiisa sax ma qaar ka mida way xarada hayaan dumarka oo kale ilililililililibay kaga seenahayaan waa ililida u keeniyo ducee ililida u kaadiyo ducee waa loo duceeyaa ruuxa durdaan laba garaac durdaas gadaan waa laakiin ducada rasmiga nabigu sal lay wasalam uu jibay saa iyadaa soo aroorsataa dadka xaflada ka qayb galaan inay ugu duceeyaan loo baahaya nabiga ka suga sal wa khayr lhadyi hadyu muxamedi sal lay slam marka mashruuca wixii kaleeto waa iska hadal aan shareecada ku imaano waay yani wiil iyo caano iyo waxyaalaha kaleeto la samaynayo hadalladaa kaliyo wax sugan maa an cabdillahi bn mascuudin radi allahu canhu qaala wuxu hi callamanaa wuuna baray rasuul sal lay wasalam atashahuda ayuu ayuuna baray fi xaajada dhexdeeda tashahudka waa hadalka hore hadalka aad hadalka ku furfurada tashahudka la yidhahda callamanaa saas daradeed baa khudba kusoo aroortirtay laftaada qaatay khudbat lxaaja atashahuda ayuuna baray fi xaajada dhexdeeda hadalkii aan ku furfuran lahayn een ku bilaaban lahayn baahida markaan doonayno inaan hadalno oon xaaje iyo dan leenahay kaasuu nebiguna baray sal ly slam oo muxuu yahay in alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina ila akhir xadiis ina alxamda lilaahi ammaan iyo mahad dhammaantood allah iskale naxmaduhu isagaan mahadinayna wanastaciinuhu kaalmaan weydiisanayna wanastakfiruhu dambi weydiisanaynaa wanacuudu billaahi allah maga gelaynaa min shuruuri anfusinaa nafafyaalkanaga sharkoodaan ka magagelayna ama sharyaalkooda man yahdihi illaahu ruuxu allah hanuuniyo falaa mudilla lahu cidina ma baadiyin karto waman yudlil ruuxu baadiyeeyana falaa haadiya lahu cid hanuunin karta ma jirto waashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu alla mooye waashhadu waxaanan qirayaa ana muxamadan muxamedna cabduhu addoonkiisa inuu yahay warasuuluhu rasuulkiisa wayaqra'u wuxuu akrinaya markaa alaaa aayaatin saddex aayadood buu akrinaya saddexda aayadood midi waa yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha xaqa tuqaatih walaa tamuutunna ila waantum muslimuun ta kalena waa suurat nisa bilowgeeda ya ayuha اnnaas اtaquu rabakm اladii khalaqakum min nafsin waaxida ta saddexaadna suurat اlaxzaab ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waquluu qawlan sadida ila akhir اlaaya saddexda aayadood waay saddexaasuu marka akhrinaya rawaahu waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey walarbacatu afartiina way wariyeen waxasanahu waxaana taxsiiniyey xadiidka atirmidiyu walxaakimu xaakimna wuu taxsiiniyey isaguna qurdubi baa saxiixiyey sheekh albaanina sidoo kale wuu saxiixiyey inkastoo turuqda xadiidka mid ka mida uu munqatic yahay laakiin dariiqyo kalu le xadii kale waa sugan risaalo madax bannaan buu xadiidkan ka alifay sheekh albaani caleyh raxmatullah oo ciwaan uga dhigay khudbat alxaaja allatii kaana rasuul lahi sal lay waslam yucallimuha asxaabahu khudbadii xaajada oo nebigu saxaabadiisa uu bari jiray risaalo mustaqalu leeyahay oo yar oo uu kaga hadlay xadiidkan keliya maxaa laga wadaa khudbatu xaaja waana sida alfaadda xadiiska qaar ka mid ku timid oo markii xaaje uu ruuxu leeyaho hadal geli rabo tanuu ka hormarin jiray khudbada jumcada tanuu ka bilaabi jiray markuu wax guurinayo tanuu hormarin jiray markuu hadal rabo tanuu hormarin jiray ayi xaaja oo nabigu uu rabo inuu ka hadlo wuxuu hormarin jiray khudbadanuu hormarin jiray saxaabadiisana sidaasuu barayo sidaas inay u isticmaalaan buu nabigu u baray sal ly aslam baa waxay kutusay guurka marka la guntayo la caqidayo oo ninka sheekhu uu caqidayo ama weliga laftiisaba uu caqidahayo xadhigga uu guntayo intaan xadhigga la guntin baa waxaa laga hormariyaa khudbat lxaaja banaa laga hormariya ina alxamda lilahi naxmadu wanastaciinu nastaqfiru ila akhirih walaftahdiihi lafdigaasi riwaayadka qaar baa ku daray waase aciif walastahdiihi waa aciif laakiin intaas waana intan waay marka sida sunada taas in iyadaa lagu gaabsadaana hadyigii nebiga sal lay slm oo khudbadaa inta la akriyo kadibna waan kuu guuriyey waan aqbalay meherkeedu waa intaa bas laakiin warkan faraha badanay wadaadadu akriyaan muxuu ahay kelimo ilaahay baa kugu siiyey markaas waxay akriyayaan iyo qur-aanka laga hormarinayo iyo waxan warkan faraha badan meel ma hayso inta badan waxaad arkaysaan qolyahan kostiga haddaad aadaan inta badan masaajidda wax ku meheriyaan haddaad xafladaha meerba ka qayb gasho marka hore waxaa la keenayaa nin qaari ah oo qur-aan akhriya oo cod macaan oo isjejebiya kaas markuu qur-aanka akhriyo oo markaa wadaadkii imaanaya wadaadkii khudbadanba tan khudbatul xaajada nebiga ka sugan cagtaba saari maayo war kale oo kutubta fiqi qaar ka mida ah ay qoreen buu iska dalbanay suu dalbanay u dalbanahay uu markaa dhiig waan kuu guuriyey marka warkaasoo dhan wax jira maaha qur-aanka in meeshaa la akriyana munaasabada in qur-aan lagu furfurtana hadigii nebiga maba ahayn caamadu qur-aan baa la diidaya qur-aan laga diidana meeshan meeshiisi maa meesha nebigu sal l waa akrin lahaa haddii qur-aan meesha lagu akriyo caadada noocaasi koftagaale inta badan hadda soomaalidiibaaba soo guurisayba way soo qaateen ila dadkan inta badan aan bidca iyo sunno kala aqoonin wax alla waxay arkaanay diin moodaanba way soo qaataan xaadhiguley hadda maalin baan ka qayb galay xaflada arooskoo ka dhacaysay meesha la yado masaajidka sawsi tabtaas dhaqankii aan kooftayda ku arki jiray daga soo guuriyeenba lasweydiin waayo marka waxa fal leeyahay diinta ma ku sugan yahay maxaa badiila ah, seebuu nabigu u guurin jiray muxuu akrin jiray lasweydiin maayo khalaas marka waxa weyaan wax saxsan ma hadigaa nabiga in lagu gaabsado saxaabada wuxuu u barayo maqsuud baa ku jira wuxuu saxaabada u barayo waa hadyi in la raaca loo baahan yahay ninkan in wax laga soo qaato ama wadaad hadalkii la yidhahdo meehe kii nebiga ka sugnayd in la qaatay salawatu rabbi waslamu caleyh saas weya wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuululah sal lay slam rasulka wuxuu yidhi idaa goortii khataba uu khudbayo khudbatulxaajada marka oo guurka ka horaysa jamaahiiru ahlilcilmi waxay qabaan waajibna ma aha sharina ma aha shari nikaaxana uma aha waajibna ma aha laakiin waa mustaxab bay leeyihi oo macnaha haddii laga tago si toosaba guurka loo gudagalo oo iyadoon la akriyinba hadduu yidhaahdo waan kuu guuriyey meherkeeduna waa inta asaguna yidhahdo waan aqbalay nikaax waa dhamaystire in lasoo akriyo khudbadani sida fiican bay ahayd laakiin haddii laga tago oo guurka layska gudagalana waa asaxaya man an jaabirin radialahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasul sal lay slm rsulku wuxuu yihi idaa goortii khaaba uu doono axadukum midkiin almar'ata haweeneyda markuu doono haweeney markaad doonto guur u doon fain istataaca hadduu karo an yandura inuu fiiriyo minha haweeneyda xaggeeda inuu ka fiiriyo ilaa maa shay xaggii yadcuuhu ugu yeedhaya ilaa nikaaxihaa guursigeeda wax inuu guursado ugu yeedhayo ku bixinaya inuu ka fiiriyo hadduu heli karo falyafcal ha falo ah, wax guurkeeda sababka ugu noqdo inaad jidkeeda ka aragto haddaanad heli kartaba iri bu nabig sal o waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey abu daawuud baa wariyey warijaalu xadiidka rijaalshiisuna siqaatun wey wasaxaxa waxaa saxiixiyey alxaakimu dahabi baa ku waafaqay ibnu xajarna fi diraaya ayuu sanadkiisa ku taxsiiniyey sheekh albaanina fi lirwaabu isagana ku taxsiiniyey xadiidku waa sugid siyaaduu leeyahayo jaabir markaas wuxuu yidhi nabigu markuu yidhi ninkii guur doonayo haweenay guur ka raba wax guurkeeda sabab ugu noqdo ugu yeero oo ku bixiya ha ka siiriyo hadduu qari karo jaabir markaasa wuxu hi fakhafadtu jaariyatan fakuntu atakhaba'u laha gabadh baan doona buuri gabadhii si aan ku arkaan waayey markaasaan u dhuudhuuntay buuri waan u gagabaday si aan jaanis uga helo xataa ra'aytu minha maa dacaanii ilaa nikaaxiha wa tasawujiha buuri ilaa aan markii dambe intaan jaanis ka helay aan ka arkay buuri wax igu bixiyey inaan guursado oo markaas sabab iigu noqday buuri marba hadduu nebigu yidhi hadaad karkarto fiiri aniguna waxaa raadiy buui qaabkaan ku arki lahaa si kale marka waa igu suura buui u gabado u dhuundhuunto mooyaane si kale waa waayo bui ariiqaasaan maray bui waa sugantahay ziyaadadaas abi daawuud baa soo saaray macnau keenay walahu xadiidkan waxaa u sugnaaday xadiidu jaabirin shaahidun midkas kaloo u markhaati kacaya cinda tirmidiyi wnasaaiyi tirmidi nasaai baa soo saaray can ilmuiira muiira bn shucban ka warinaya muiira isaga qisadiisu waxawaaye nabiga sal lay sl wuxu ana khatma imraa mugiiro haddaan ahayn haweeney baan doonay markaasaa nabigu wuxuu yidhi yuri undur ilayha fainahu axraa an yu'dama baynakuma kac soo fiiri intaadan meersanin maxaa yeelay in dhexdiinna isku mxuu ahaa isfahm iyo mxuu ahaa isla qabsi in dhexdiinna la daa'imiyo oo ay jirto taasaa u dhawaasho badan ama u minnaan badan inaad isfahamtaan oo wada noolaataan waxaa keenayaa waa inaad guurka ka hor isku qancdaan soma marka ta waxay ka qayb qaadanaysaa weye inaad muxuu ahaay aad isfahantaan tirmidii ayaa taxsiiniyey xaakimna wuu saxiixiyey daadina waa ku waafqay kadalika alimaam albusiri albaanina wuu taxsiiniyey kama fi saxiixa iyo irwaaga intaba ku saxiix mugiirat bnu shucba isagana nebigu markuu sidaa ku yidhi saa markuu yidhi wuxuu yidhi faataytu imra'atan min alansaari fakhatabtuha ila abawayha haweeney ree ansaareedaan doonay buui markaasaa waxaa weydiistay buu ihi aabbaheediiyo hooyadeed gabadhiinaan minaan rabaa buui yaan ku ii wa ahbartuhumaa biqowli nabiy sal lay aslam markaad u tegeyna nabiga hadalkiisii baad u sheegay buui nabigaa isoo dirayo haweeneydaad guursan rabto iska arag buu igu yidhi gabadhiinaan rabaa inaan guursado inaan arkana waan rabaa amarkaa nebina waa wataa buui fakaanamaa karihaa daalika buuri markaan arrinku u sheegay xoogaa way dhibsadeen gabadhaada aan arko maxula kuu ya soomaaliduna waa ku dhig gabadhaada aan arko warkac meelaha ka raadisaya meelaad ku heli karto lakin aniga inaad soo mar sidaa dhaqan ahaan jaahiliyadii malaha waxay u lahaan jireen gabadha in guuri loo soo doono mooya laakiin aan arkadaasi mayna lahaan jirin way dhibsadeen marka ayb fasamca dalika almar'atu wa hiya fii khidriha hadalkii isaga iyo labada waalid dhex marayey gabadhiibaa maqashay ayadoo asturka gadaashiisa ku jirta ilaan gabdhaha xataa jahiliyada carabta gabdhaha way asturi jireenoo inta laga guursanayo meel asturo guriga ka ku asturnaan jireen ishaa gantoodka gadaashiisa ayadoo ku jirta hadalkii maqashada markaasa waxay tidhi in kaana rasuulu llahi sal lay wasalam amaraka an tandura fandur bay tii war niga hadduu rasuulku ku amray ood amar rasuul wadato kaana fii riba waalidka hortiisa soo ma amar nabi baa la selin karaa haddaad amar rasuul wadato runkaasaami ayb wailaa fa inii unshidu ka haddii aadan amar rasuul wadaninna ilaahay baan kugu weydiinayaabay hasanbaanni sooma sidaasoo ku tiri fakaanamaa acdama daalika waxaad wadaa inay arrinka cuslaysayo haddayba tiri ilaahay ku dhaarisay ama ku weydiisay ma kugubaynin markaasu wuxuu yihi fanadartu ilayha fatasawajtuha markaasaan intaan gabadhii arkay oo labadii waalid dabcan ogolaadeen ila nabigaa amray sooma amarkii nabigay ogolaadeen waan arkay sidii baana ku guursaday gadaal dambe aad buu uga mahad sheegan jiray oo wuxuu dhihi jiray famaa waqacat cindii imra'atun bimansilatiha waqad tasawajtu sabciina aw bidcan wa sabciina imra'a buu dhihi jiray weligay haweenay lamida ma guursaday buui toddobaatan dumar ah ama qowr iyo toddobaatan dumarana waa guursaday buui adoo raganimadheh ayaa kaa raganimamadheh soma min toddobaatan iyo dhowr toddobaatan dumara ah maraha oo ninka tara ma soomaalida waa laga heli soma waa laga heli rag noocaas ayb ujeeddadu marka waxa weeye isaguna nebigu markuu amray sal ly wasalam wuu soo fiiriyey jaabirna wuu soo fiiriyey amarkii nabigeenlabaduba qaatay wacinda ibni maaja waxaa ku sugnaaday wacinda ibni maaja ibni maaja agtiisa waxaa ku sugnaaday wabni xibbaana min xadiii muxamed ibni maslama xadiiu maxamed ibni maslama xaa leeyahay ayuu isaguna xadiidkan sugan yahay waa saas ogaada waa shaahid labaad we isaguna wuxuu ahaa maxamed ibni maslama wuxuu yihi haweeney baan doonay fajacaltu atakhaba'u laha waxaan bilaabay inaan u gagabadoon u dhuunto si aan u arko xataa nadartu ilayha ilaa aan arkayhi ano u dhuudhuumanahayo haweentii yaan ugu gabgabanahayo si aan u arko ayaa dad baa i arkay markaasa waxay dheen buuri atafcalu haada wa anta saaxibu rasuulilahi sal lay sl wars waay ma adigoo ardadiiiyo saxaabadii nebiga ka mida baad sidan yeelaysaa ood haweeney meelaha ugu gabgabanaysaa miya barriisu wa kaya waa lala yaabay dadku waa la yaabay ayib markaasaa waxaan idhi buuhi samictu rasuulallahi sal lay sl nabigaan maqlay buuhi warniga weriyaa u kaadiya rasuulkaan maqlay buuhi oo leh ida alqa allahu fii qalbi imri'in khibata imra'atin falaa ba'sa an yandura ilayha war nebigaan ka maqlay isagoo leh haddii ilaahay mid idinka idin ka mid a qalbigiisa geliya haweenay boonideeda intuusan guursanin ha soo arko marka nebi irshaadkiiyo tala rasuul baa wataaye gagabashada la dan baa keentaye warnimaa u kaadiya buui ii garaaba wey man gagabashadani dan baa keentay ayb xadiikaasi waa kuliya axmed ibni xibbaan iyo taxaawila way soo saareen sanadkiisa xajaaj ibn arfa nin layhahda ku jiro daciifa laakiin duruq kaluu leeya xadiidku ku xogeysanaya siduu silsila saxiixa sheekh albani aleyh raxmatullah ku xaqiijiyey xadiidku marka waa suuye axaadiistaasoo dhan maxay faa'iideynaysaa kan kaleetana ku daray ka dambeeya walimuslimin waxaa u sugnaaday can abi hurayratana uu ka warinaya ana nabiya nabigu sal lay aslam qaala wuxuu yidhi lirajulin wuxuu ku yidhi tazawaja ninkaasoo guursaday imra'atan haweenay guursaday nebigu wuxuu ku yidhi anadarta ma fiirisay ilayha iyada xaggeed weli intaadaa guursanin ma iska aragta qaala wuxuu ihi laa maya rasuul ilaahay waanuu iska nifirsaday ka hor ma qaala nabigu wuxu uhi sal lay slam idhab tag oo fandur ilayha soo fiiri tac soo arag maxaa yeelay sidaad moodaysa inaan ahayn baa dheci karaysa dadku inay isku qancaan oo raalli isku noqdaan yaa muhim ahoo gurigu kusii dhisnaan karaayoo kusii jiri karaa muxuu ahay inay daaimaano sii wada noolaadaan taasaa cillada loo moolaya macna waxaa ku fadhida masaladan iyada qaacidada fiqiga la yidhaahdo yani maa xurima lidariicati ubiixa lilxaaja wax kastoo shareecadu u xarimtay ka hortag ahaan waa la banneeyaa markay xaaja timaado haweenka ajnabiga jirkooda in la arko asal ahaan waa xaaraam sooma laakiin markay xaajo guur timid waa la ogolaaday maxaa yeele taxriimka wuxuu ahaa markii horeba min baabi saddi daraa'ica waxaa laga hortegaya zina lagaga hortegaya sooma wakadalika markay isbitaal iyo dhakhtar u baahato dumar daaweyena ay weydo kadalika lilxaaja wey waa la ballayna wahaakada hadal baabay dabaagelaysa maana ayib culimmadu waxay marka ka hadlaan oo mudan inaynu iftiimino haweenka in la fiiriyo waa sunno intaan la guursanin oo la arko ayib ha la arkee qaarkood waxay yidhi maadaama nebigu uu amray waaba laazim shuhuurtase waxay u badan taha waa sunno ee laazim ah saasay culimadu u badanya xaggee laga fiirinaya laga arkayaabay isweydiiyeen saddex ra'yi baa ku jirta oo mid uu aada u fog yahay ra'yi wuxuu leeyahay jidhkeedoo dhan xataa cawradeeda waa la arki karaa buu leeyahy waana ra'yi baciidoo aada u fog waaye bacdu ahlicilmi baa saqaday qaarna waxay leeyihiin wejiga iyo labada kaf un baa laga arki karaa waana say u badan yihiin culimadu ra'yi kalea dhexdhexaadaa jiroo dhahaya maya waxaa laga arki karaa haaliban haweenayda markay gurigeeda joogto inta ka bannaanaata oo waxay leeyihiin gacmaha iyo dhudhumada hoose iyo luqunta iyo inta badan dumar guriga nabi sal iskama bannaystaan intaasaa laga arki karaa bay leeyihin waana riwaaya can axmed madhabka isaga muxaqiqiin badan baana qaba ibnu qudaam iyo keyrkood iyo asxaabu abi xaniifa abu axmed qaar baa rajaxay wala waana ra'yiga sheekhualbaani caleh ullahi uu rajaxayo baxsiguu leey masalada ku saabsan la raajix waxaana laga faa'iidaysanayaa nebigu sal alay wasalam muusan xadidina wuxuu yidhi uun ilaa maa yadcuu ilaa nikaaxiha wax guurkeeda kuugu yeedhi kara wixii guurkeeda kugu qancin lahaa hadduu wejigiiyo labada kaf keliya kugu filaadaan ahlan wasahlan soma haddaad siyaado u baahatana cawro iyo jidhka gudihiisa lagaba aadi karee laakiin haaliban inta dumarku banneeyaanoo ka bannaa waad ka fiirin kartaa bay leeyihin aahirka xadiiskaas saa faaideynaya bay leeyihiinoo ra'yigaa xoojinaya masaladiisa waa masala khilaafiya wa sidaas daraaddeed araggaasi xikmadda ku jirtana kaas weeye sunnaduna waa sidaa sunnaduna waa sidaaso inta badan haddaadan arkin waxaa kugu soo bixi kara waxaadan ma sooma ka noqoshadu adag tahayba waxaa kugu soo bixi kara waxaan ku talagelin guurkuna waa qanaacaad iyo ribo waa saas man maro badan hadda waxaa la isticmaalaayo dadka dayarta inta badan u badan yihiin sawiraa laysu diraa soma sawirku ma geli karaa booskii aragga maya waay waa midda koowaade asalkiisa waa xaaraam waa midda labaade sawirku kama turjumahayo ruuxa xaqiiqadiisa soma adigu adoon madow soo sawirka iskuma caddayn karta haweenay sawirkeedan kuusoo dirtay ama u diray meeshaad haweenay cafku raadinaysay yaa waxaad u timi meeshiikala taal imtiaan wyn ma wakadalika wejiga suuradiisu sawirku kama turjumo soma suurada dhafka wejiga sawirku kama turjumo wabitaali sawirku xukmadii sharcigana ma gudan karo asalkiisana waa xaaraan saas daraaddeed meesha looma isticmaali karayo hada bilahi tawfiiq sal llahuma sala ala nabiyina mxamed wala ali saxbi